bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجمعين أma bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى bab man hadى زqاaqا أw طريqا wuxuu baab yahay man haddaa qofkii hanuuniyo oo ku toosiye غeyrkiis zuqaaqan wado ow طariiqan ama jid ayb qofkii qof lunsan waddo ku toosiyo ama jid ku toosiyo zuqaaq ama alaziqa waa waddooyinka yaryar ayb oo aلzuqaaq bidami الzaay weeyaan huwa طariiq ayb waxaana loo jeedaa tarjamada macnaheedu uu yahay qof dhunsan ninka ku toosiyo waddada qala xadaثna mxamed bnu slaam wahuwa albikandiyu qala xadaثna alfazariyu qala xadaثna qanaanu bnu cabdillaahi wahuwa btakfiifi الnuun maqbul rawaa lahu الbukhaariyu fi ladb اlmfrad waana soo maray can cabdالraxman bni cawsajata can اlbaraaء bni caazib can الnabiy sal ll ly slm qaal man manaxa maniixatan qofkii maaliyo maalis oo neef irmaan inuu qof maaliyo uu yidhaahdo caanihiisa adaa iskale oo kacab laakiin nafka ama neefka cayntiisa dabcan isaga ma laha oo ninkii iska lahay baa lahaanayo ninkii marka neef qof maaliyo ow haddaa zuqaaq zuqaaqan ama qof ku hanuuniyo waddo bacdi nnaas marka hadaada bimacnaa waxay ka dhigeen ahdaa oo kale sida haddii la yidhaahdana ahdaa waxay noqone u hadiyeeyey zuqaaqanna maxay noqonee marka zuqaaq sibraar oo malab ah camal ama yacni caag malab ah qof u hadiyeeyo macnahaas laakiin hadda aada u baciid u yahay ayb hadaadana bimacnaa waxaa weeyaan hadaa arshadahu ila ariiq waddada ku toosiyeyo aw qaala ariiqan aw qaala ariiqan taan baaba diideysa macnahaas horan kaana lahu waxaa u ahaanayo cidlu citaaqi nasamatin naf xoraynteed wax u dhigmo ayaa u sugnaanaya xaggaa jirka qala xadaثna mحamed qala akhbarana cabdالlahi bnu rajaa qala akhbarana cikrimaة bnu camaar can abi zumayl wahuwa simaku bnu اlwaliid laysa bihi baأs can malik bni marhadi wahuwa الzimaniy hiqat can abihi abihi waa marhad bnu cabdillaahi الzimani maqbul can abi darin yarfacuhu qaala uma qaala bacda dalika intaa kadib wuxuu yihi laa aclamuhu ilaa rafacahu yani marna waa shakiyey marna gadaal danbe shaki buu geliyey qaala wuxuu yidhi ifraaquka bannayntaada min dalwika wadaantaada aada u gedinaysid ood u bannaynaysid ood ifraaquka shubidaada ama bannayntaada min dalwika wadaantaada aad ka bannaynayso ood ka shubayso fii dalwi akiika walaalkaa wadaantiisa dhexdeedana aa ku shubaysid sadaqatun yani adiga wadaantii aada biyaha kula soo baxday inaad intaad ka shubto ood walaalkaa tiisa ku shubto sadaqatun waa sadaqo ayb oo iithaar ayaa ku jiro dooris aada u dooreysid naftaadaad ka dooraysaa walaalkaabaad u dooreysaa wa yu calaa anfusihim waay marka alifraaqna waa shubidda aada markaa shubaysa ama aada gembinta aada gembinaysid oo aada markaa dalwigaaga iyo wadaantaada intaad ka shubto fii dalwi akhiika a ku shubaysid sadaqatun wa amruka bilmacruufi faridaada aada macruuf farayso wanahyuka cani ilmunkari reebidaada aada munkar reebaysid sadaqatun waayo iyadana wa tabasumuka qosolkaaga ama ilka caddayntaada fii wajhi akhiika walaalkaa wejigiisa aada ku dhoolla caddaynaysid sadaqatun waayo iyadana ood u furfuran tahay ood furfurnaan iyo dhoollo caddayn ku qaadhishi wa imaatatuka adiga zuulintaada alxajara dhagaxa aada ka qaadaysid iyo washawka qodaxda iyo walcadma lafa lafta can dariiqi nnaasi dadka jidkooda aad ka qaadaysidna laka sadaqatun bay ku tahay wa hidaayatuka arajula tusidda aada tusaysid qofka fii ardi daallati dhulka uu ku dhunsan yahay meesha uunan kala garanaynin oo ku dhunsan yahay aada tusaysidna sadaqatun maxalu shaahidka marka meeshaa dambaho marka tusidda aada tusaysid de walaalkaa meesha uunan kala garanaynin ood adiga ku toosinaysid waa sadaqo baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man kammaha acmaa indhoole ninkii dhumiyo isagoo awalba indhoola ahaa oo dariiqi kal ku rafaadsan ninkii sii lumiyo ayb kamaha takmiihan waxay tahay marka isaga sii indha tiro isagoo awalba indhala ahbu haddana indha sii indha tiraya qala xadaثna ismaaciil bnu abi uways qala xadaثanii cabdالرaحman bnu abi الzinaad can cmr bni abi camri wahuwa mawlى اlmuطlb bni xandb can cikrimata can ibni cabbaasin ana rasuula اllahi sal l slama qaal lacana allaahu allah lacnado man kammaha acmaa indhoole ninkii lumiyo cani sabiili jidka ka dhumiyo macnaheedu maahan marka nin kale in laga lumi kara jidka ee kaa waa lugooyo iyo dhibaato laakiin ninkan indhahala isaga haddana indhala-aan uu sii dheeryahay oo dhibkiisu waa sii badan yahay marka indhoolaha waxa gaar loogu xusayaa waa sidaas ee inta mafhuum laga qaato ninkii aan indhoolaha ahayn in la dhumiyaa inay sax tahay maaha ayb xadiidkanna waa xadiid xasana qaala baabu lbagyi gardarada caddaynteeda buu u baab xukunkeeda qofku inuu gardarro ku dhaqmo uu gardaroodo qaala xadaanaa ismaaciil bnu abaan wa huwa alwaraaq abu isxaaq alkuufiyu hiqatun hiqat tukullima fiihi litashayuci rawaa lahu اlbukhaariyu wa abu dawuud fi manaaqib اlansaar wالtirmidiy manaaqib اlansaar waa sad saad iyo daal qala xadaثna cabdالxamid bnu bahraam wahuwa alfazariyu اlmadaa'iniyu madaa-in haddii la yihaaha waa madiine baqdaad agteeda ku taal waay madaa-in qofkeeda madaa'iniyun ayaa loo nisbeynaa madiinada rasuulkana qofka marka loo nisbeynayo ama waxaa la dhahayaa madaniyun ama madiniyun madaniyun ama madiniyun labadaas laakiin haddii la yidhaha madaa'iniyun waa nisbatan ilaa madina ilaa madaa-in wa hiya maxallatun fi lciraaq ila l-aanana waa jirtaayo madaa-inaa la yidhaha meeshaa xudayfat bnulyamaanaana meeshaas ka talin jiray ayb saxaabigaas qaala xadaanaa shahrun wahuwa shahru bnu xawshab ninka aad baa laysugu khilaafsanyay bacdi ahli lcilmina way daciifiyaan qaarna way tawhiiqiyaan oo mukhtalafun fiihi weeyaan ibnu xajar xadiidkiisa marna waa daciifiyaa marna waa xasanina oo wuxuu leeyahy washahrun xasanu lxadiid ayuu marna yidhaahdaa fatxulbaariga xadiidkan marka isagaa ku jira cabdulxamiidka laftiisana ma war la-ah isaga xataa qaala xadaثanii bnu cabaas qaala baynama الnabiyu slى اllahu عalayhi wasalam xilli nebiga bifinaa'i beytihi gurigiisa daaraddiisa uu ku sugan yahay bimakata mako jaalisun ou fadhiyo <coughs> ayb id mara bihi waxaa soo maray cuhmaanu bnu madcuun fakashara ila nabiyi sal l slama nebiga ayuu markaa u qoslay cuhmaan ayaa soo agmaray markaasuu u qoslay nebiga sal l slam faqaala lahu nabiyu sala allahu alayhi wasalam nebiga markaa wuxuu ku yidhi alaa tajlisu miyaadan fariisanaynin qaala balaa markaa nebigu maadaama madiinu makow joogaa waa lagu dhiiraday oo dacwadii dadkii ma qaadanayaan wuxuu arkay cuhmaan bnu madcuun oo u dhoolla caddeeyey markaasuu yihi maadan fariisanaynin dacwadii iyo rabaa marka inuu u sheego qaala balaa buu yidhi inaana inaan fariisana inaanan fariisanaynin iska daya waa fariisana jalasa annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu waa fariistay mustaqbilahu hortiisuu fariistay baynamaa huwa yuxadiuhu isagoo u sheegayo id shakhasa nabiyu sal ll ly slama basarahu ila asamaa isagoo u sheekaynaya nebiga araggiisiibuu kor u qaaday faqaala wuxuuna yidhi ataanii rasuulu llahi aanifan rasuulkii alle jibriil ayuu ka wadaa ayaa goor dhoweyd ii yimid wa anta jaalisun adoo fadhiso qaala wuxuu yidhi famaa qaala laka muxuu ku yidhi qaala in allaha yaamuru bilcadli wاlإxsaani waإitaaءi di lqurbaa wayanhaa can اlfaxshaaءi wاlmunkari wاlbagyi yacidukum lacalakum tadakaruun aayaddaas u sheegay maxalushaahidkana de aayadda saddex waxyaaboodna waa lays amray saddexna waa layska reebay baqiga ayaana ku jiro kuwa layska reebay ayb qaala cumaanu cumaan wuxuu yidhi wadalika xiina istaqara aliimaanu fii qalbii arrintaana waa marka iimaanku uu qalbigayga ku sugnaaday wa axbabtu muxamadan sala allahu calayhi wasalam oo nebi moxamedna aan jeclaaday markaasay ahayd aayadani markaan maqlay oon dhegaystay ayaa iimaanku uu qalbigayga kusug galay oo ku sugnaaday nebigana aan jeclaystay alxaafid ibnu kahiir xadiidkan wuxuu yidhi isnaaduhu jayidun axmed shaakirna waa saxiix yeelay ee khilaafkii aan sheegayna shahru bnu xawshab iyana waa ku jiraa ee cabdulxamiid laftiisa waxaa la yidhaahdaa shahru bnu xawshab axaadiid dhaadheer oo munkara buu ka wariyaa laakiin axaadiidtaas aafadu waa shahar laftiisa la yidhaha xadiidka imaam axmedna waa soo saaray qaala marka tarjamadii xadiidka mudaabaqadooduna waa daahir baabu cuquubati lbaqyi baqyiga gardarsiga cuquubadiisa caddaynteediibu u baabiya qofka inuu qof gardar haysto qala xadaثna cabdالlahi bn abi اlaswad qala xadaثna mxamed bn cubaydin الطanaafisiy qala xadaثna mxamed bn cabdالcaزiz can abi bakr bni cubayd اllahi bni anas can abiihi marka abu bakr bni cubayd llahi bni anas waa majhuul اlxaal can abiihidan waxaad moodeysaa marka cubaydullaahi bnu anas ayuu noqonaa ayb cubaydullah sidaa laakiin xoogga badani waxay tahay cubaydullaahi bnu abi bakrin can jaddihi an abidan hadda meeshaan marka uu ku qoray ninkaa cubaydullaahi bnu anas maahane waa cubaydullaahi bnu abi bakrin can jaddihi marka waa cubaydullaahi bnu abi bakri bni anas ayb can jaddihi buu ka warinaa marka anas bni malik can nabiy waana hiqa can الnabiyi slى اllahu alayh wali waslama qaal man caala jaariyatayni labo gabdhood qofkii masruufo oo barbaariyo xataa tudrikaa ilaa ay ka qaangaaraan dakaltu ana wahuwa fi اljannati ka haatayni aniga iyo isaga jannadaan gelayna anagoo sidan ah yani dee nebiga in lala rafiiqtama wax sahlan maaha <clears throat> wa ashaara muxamedun wuxuu ishaaray bisabaabati walwustaa midaas murugsatada iyo tan dhexe saa inagoo isku de gabdhaha waxaa loo leeyahay marka ninkii barbaariyo ilaa ay ka qaangaaraan caadadii carabta gabdhuhu waa necbaa jireen awalan oo noloshayba ku duugi jireen arrintaa in la joojiyaa la rabaa ta labaad haddana gabadhu mujtamaca dhexdiisa daciifay ka tahay oo xaqeedii baaba laga yaaba in layska duudsiiyoon la siinin oo haddow dhaxal yahay iyo haddii wax kale ay tahayba daa'imanna islaamka wuxuu aada ugu dadaalaa dadka dacfiga iyo taagdarridu ay ku jirto ama in lagu istaaga laga baqaayo xuquuqdooda aadna waa laysku xasuusiyaa aadna waa layskaga digaa ee cuquubadooda iyo gardarrada lagu sameeyo ayb meeshaasna marka eh, dad muslimiinoo ku xadgudbana waa jiraan eh, ummad kaleoo marka ummaddan cadowgeeda ahna nuqdadaasay dhab siisteen marka markaasay intay ka badbadiyeen ayaa markaas ay iska dhigeen inay iyaga uga fiican yihiin ilaahayba nacam oo afar mar walba afka waxay ku hayaan naagaha naagaha naagaha xuquuqdii naagaha waa in naagaha waxaas loo sameeyo waa in kan la yeelo ujeedka ayagu ay ka rabaan waxay tahay siday iyagu u fasaadeen in loo fasaado oo aan cirdi la ilaalinin oon sharaf la ilaalinin oon diin la ilaalinin sida bahiiminimada ay u dhaqmaan oo kale in muslimku u dhaqmo meesha keliya ee fitnada albaabka u ahna inay naaguhu yihiin ay og yihiin maxaa yeele nebigu sal ll slam wuxuu yidhi ina awala fitnati bani israa'iila kaanat fi nnisaa mararka qaar waxaad arkaysaa ummad dhan oo malaayiin gaarayso oo leh dad culamaa dad caqli leh dad waxbartay dad yacnii waayo aragnimo leh ayaad waxaa arkaysaa kulligood waxaa laga dhigayaa iclaanku wuxuu ka dhigayaa nasyan mansiyan wax aan jirin ayaa laga dhigaa markaasa waxaa laguu sheegaa gabar toban iyo toddoba jir ah ama gabar siddeed iyo toban jir ah waxaa la leeyahay intaasoo abaalmarinaa la guddoonsiiyey waxaasay samaysaa waa qof yacnii Eh, waxay u ololeysaa waxaas xuquuqda dadka xuquuqda dumarka waxbarashada waxaasaa maanta dhan la daldalan bal adiga qof lix-iyo toban jir ah cilmigiisu intee la egyahay waayo aragnimadiisu intee la mujtamacaas maa laga waayo qof fiican qof weyn oo fiican mujtamaca ma laga waayo waa dulli iyo cadowtinimo oo ummaddu marka ay rabaan inay marin habaabiyaan ayib shartooda ummadda allah ka hayo allah naga hayo marka islaamku marka xuquuqdii naagihiina waa ilaalinaa oo tarbiyadooda iyo wanaaggooda in iyaga wax loo kordhiyo unbaa marka uu iyagoo aan sharafkooda waxba loo dhibin iyagu laakiin iyaga oo wax ka nuqsaamiyey sharaf aan lahayn ayay waxay iska dhigayaan calaa suurati naasix qaala wabaabaani yucajalaani fi ddunyaa wabaabaani laba albaab yucajalaani waa la dedejinayaa fi dunyaa adduunyada dhexdeeda laba baab adduunkaa lagu soo dedejiyaa cuquubadooda albagyu gardarada iyo wa qatiicatu raxim goynta qofka qaraabadiisa hadduu xuquuqdoodii jaro uu gooyo waalidkiisa ugu horeeyo hadduu jaro cuquubada waa lagu soo dedejiyaa iyo baqi iyo gardarada labadaas baqyiga iyo qatiicatu raxim cuquubadooda waa soo degdegtaa ayb marka baabaanina wuxuu ka wadaa laba jinsi ama laba nooc baabu lxasabi nasabkii caddayntiisiiba u baab yahay ayb nasabka qofka qaala alimaamu lbukhaariyu xadahanaa shihaabu bnu mucammar wa huwa shihaabu bnu lmucammar albalkiyu abulashar hiqat saaxibu xadiid ayb qaala xadahanaa shihaabu bnu mucamarin alcawfiy qala xadahanaa xamaad bnu slmة can mxamed bni camri wahuwa mxamed bni camr bni calqmة can abi slmta can abi hurayrata can الnabiy sal ll slm qaal nabigu wuxuu yihi ina alkarima bna اlkarimi bna اlkarimi bna اlkariim kii wanaagsanaa ninkii wanaagsanaa dhalay kii wanaagsanaa dhalay kii wanaagsanaa dhalay waa yuusufu yuusu waa yuusuf bnu yacquuba bni isxaaq bni ibraahim yuusuf isaga waa nebi aabihiis waa nebi waa yacquub aabihii kale waa nebi waa isxaaq aabbihii kale waa nebi waa ibraahim nasab markay noqoto iyo dad wanaag ninkaasaa marka wuxuu haystaa abtir fiican qaala marka iyagana da wanaagga iyo waxay ku mutaysanayaan de waxay tahay waa khayrka iyo waxay hormarsadeen qala xadaثna cabdالعaزيز بن cabdالlahi qala xadaثna cabdالعaزيز بn mحamed cabdالعaزيز بn cabdالlahi اlweysey midkan dambena waa cabdالعaزيز بn mحamed adaraawardiy can mحamed bni cmri can abi slmةa can abi hurayrata ana rasuula الlahi صلl ل slm qaal ina أwliyaaءi ywma الqiyaamati اlmutaquun aniga owliyadeyda iyo dadka ila xiriiro maalinta qiyaamaha waa kuwa ilaahay ka wa in kaana nasabun aqraba min nasab wain kaana nasabun nasab haba ahaado aqraba mid ka dhowaanshiyo badan min nasabin nasab yacnii dadku ha kala dhowaadaan haddana laakiin aniga owliyadeyda maalinta qiyaamo waa kuwa alla ka cabsada falaa ya'tiini nnaasu dadka yaynan iila imaanin bilacmaali acmaal wata'tuuna biddunyaa idinkana wata'tuu biddunyaa idinkana aada adduunyo la timaadaan taxmiluunahaa aada ambaar xambaaraysaan calaa riqaabikum aada ku xambaaraysaan luquntiinna dadkiina inay acmaal iila imaadaan iyo khayr idinka qurayshna aada iila timaadaan idinka oo ku raran adduunyo iyo aada si xun u kasabteen fataquuluuna waxaad dhahaysaan yaa muxammadu moxamedow noo noo kaalmay oo markaa yacnii noo shafeec fa aquulu waxaan dhahayaa haakada wahaakada yani fa aquulu waxaan dhahayaa haakada wahaakada saas marka qofka markuu rabaa inuu maya yidhaahdo maya sidaanu dhahayaa soo madaxiisu halkan halkanna u leexan laa buu yii marka laa waacrada fii kilaa cidfayhi labadiisa dhinac buuna u jeestay dhinacaan iyo dhinacaan u ujeystay yani meeshaa marka hadda waxaa laga qaadanayaa nasabka waxba matarayo qiyaamaha dadka marka waxay isu raacayaan qiyaamaha alla ka alakhilaau yowmaidin bacduhum libacdin caduwun ila almuttaqiin dadka wadaayiga oo saaxiibada ah qiyaamaha cadoway isku noqonayaan ilaa kuwa mutaqiinta oo ilaahay dartii ku saaxiibay maaha iyaga cadow isku noqon maayaan nebigana halkan sidaasuu tilmaamaya waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa mahmaa adiga nasabkaaga qof fiican oo ula xiriiro haddii adiga aad dembi la timaada aakhiro eber ayaa tan man bada'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu camalkiisu ninkuu gadaal u dhigay nasabkiisa soo hormarin maayo reer ebelaan aya kaasana kusoo hormarin mayso mar haddii camalkaagii gadaal kuu dhigay ayb abujahalna naarow gelayaa bilaalna wuxuu ku jiraa janno oo nebigu wuxuu yidhi horteydan waxaan ka maqlayaa buu yidhi kabtaada shanqarteeda jannada ee maxaad samaysa bilaalow markaasuu yidhi ma weyse qaato ilaa laba ragcaan tukada bilaalna waa kaa darajadaasuu joogaa abujahalna odaygii qurayshoo ahaa muxuu ku dheefay marka waxba waxaa kaloo laga qaadanayaa xoolaha bani aadamka ee sida xun looga qaado ee xaaraanta ah qiyaamaha qofku inuu la imaanayo iyagoo halkaas u saaran oo weliba nebigu sala allahu alayh waali wasalam arrintaas uusan waxba uga qabanaynin weliba leanna bani aadamkii aada ka qaaday baa kuu taagan oo dacwo kuu haysta ilaahayna waa caadil subxaanahu wa tacaala meeshaas marka khatar waay ayb labadaasu marka waxaa weeyaan eh, eh, xadiidku saddexdaas waxyaaboodba daliilu u yahay walidaalika xadiid kale wuxuu leeyahay yaanan arkin midkiin rati uu korkiisa ka ololayo oo markaa uu dhahayo yaa moxamed akitnii moxamedow ii gargaar fa aquulu markaasaan waxaan dhahayaa buu yidhi inii eh, laa amliku laka min allaahi shay-an war waxba kuuma tari kara qad ballaqtuka waa ku soo gaarsiiyey qala xadaثna cabdالرaحman bn الmubaarak qala xadaثna yaحya bnu saciid wahuwa الqaطaan qala xadaثna cabdالmlik cabdulmelig ayaa yaa wahay yah yah abu caamir dabaqadan ma noqon karaba haye yaa kalaa isku dayaya yah ibnu jurayj waay cabdulmelik ibni cabdilcaziiz ibni jurayj haddaaba aragta can cataa waa iska cabdulmelik ibnu jurayj waay isaga aad cataa ibnucataa ibnu abi rabax uga wariyey qaala xadahanaa cataa can ibni cabaasin qaala laa araa ma arkayo axadan qof yacmalu bi hadihi laayati aayaddan ku camal fala uma jeedi buu yihi qof aayaddan ku camal falaya ma arkaayo yaa ayuha annaasu inaa khalaqnaakum min dakari waunhaa xataa balaqa ilaa uu gaaray ina akramakum cinda allahi atqaakum ilaahay agtiisa kan idinkugu maamuus badan waa kan idinkugu alla ka cabsi badan fayaquulu rajulu lirajuli ninku ninka wuxuu ku dhahayaa ana <clears throat> ana akramu minka anaa kaa karaamo badan falaysa axadun qof ma jiro akrama min axadin qof ka karaamo badan ilaa bitaqwa llahi unbuu uga karaamo badan yahi qaala xadaanaa abu nucaym wahuwa alfadl bnu dukayn qaala xadaanaa jacfar bnu burqaan can yaziida bni اlasam qaala qaala bnu cabaas maa tacuduuna alkaram wanaagga maxaa ku tirisaan <clears throat> maxaa ku tirinaysaan wanaagga waqad bayana allahu اlkarama allana wanaagga waa caddeeyey <clears throat> faakramukum cinda allahi adqaakum <clears throat> kan idinkugu maamuus badan ilaahay agtiisa waa kan idinkugu alla ka cabsi badan maa tacuduuna alxasab nasabka maxaa ku tirisaan afdalukum xasaban kan idinkugu nasab fiican axsanukum khuluqan waa kan idinkugu dhaqan wanaagsan idinkugu dabeecad fiican baabun ay hada kani baabun baab weeyaan alarwaaxu arwaaxdu junuudun mujanada waa noocyo kala duwan dadka arwaaxdoodu waa noocyo kala duwan wey qaala xadaanaa cabdullaahi huwa cabdullaahi aya cabdullahi bnu saalix katib leyth ayb qaala xadaanii leyth huwa leyth bnu sacd can yaxya bni saciid kana yaa waay ha maxamed hay ha kan ya we yaxya bnu saciidkan ma aha qataan ansaariga leanna labadoodu laba dabaq waa kala lood koreeyaan ansaariga meeshaan oo kale asaga ku jira qataanku waa dabaqatu shuyuuqi shuyuuqi lbukhaari yaxya alansaariguna wuxuu imaanayaa kuwa kasii sareeya can camrata can caaishata radia allahu canha qaalat samictu nabiya sal l slam yaquul nabigaan maqlay oo dhahaya alarwaaxu junuudun mujanada arwaaxdu waa anwaac mujanada oo kala duwan famaa tacaarafa minha talaf wixii is-aqoonsado waa isku soo dunmayaan wamaa tanaakara minha wixii is-inkirana ikhtalafa waa kala waa kala tegayaan oo way iskhilaafayaan xadiidkan bacdi riwaayaat waxay leeyihiin caaisha radia allahu canha sababta ay ku keentay wuxuu ahaa waxay aragtay naag maka joogi jirtay oo dadka ka qosolsii jirtay madiinay timid mid iyada la miday kusoo degtay markaasay waxay tihi sadaqa xibbi rasuulka runuu sheegay tii alarwaaxu junuudun mujanada famaa tacaarafa minha talaf wamaa tanaakara minha ikhtalaf arwaaxda ayada isdoonanaysa nin haddii magaaladan magaaladiisa intuu ka tago meel uu qariib ku yahay ou tago arwaaxdii ruuxdiisu waxay jiidanaya qofka isaga la midka ah hadduu nin culamo a yahay dadkaas culimmadu iska helayaa nin isaga la mida ama alla isfahmi karaan oo helay ninkii askari ahaan jirayna nin askariyo raadina ninkii shaqo kale hay jiray dadka xataa shaqada waa isku jeclaadaan xataa wuxuu isku jeclaadaan ibnu taymiya wuxuu leeyahy dharka dharka oo wuxuu leeyahay qofka dharka ou wato ou badanaa qaato qofka dharkiisoo kale wato unsi uu ka dareemaya iyo xoogaa isu soo dhawaasho ayuu ka dareemaa walidaalika wuxuu leeyahay qofku dharka yacni shicaarka ama astaanta u ah gaalada bis ay gashtaan qofku inuu ka fogaado waay leanna maxaa yeelay daahirkan kore hadduu ka waafaqo marka dambe qalbiguu ka waafaqa muwaafaqa qalbiya imaanaysa arrintaana arrin malmuus oo la taabo karo ayb oo hadda maalan tusaale ahaan laba qof oo soomaali ah oonan weligood is arkin weligood isku meel joogin haddii la dhex geeyo meel aynan soomaali joogin nin walbaa ninka kale waa usoo dhawaanaan ismana yaqaanaan ogow maxaa isu keenayn daahirkooda isshabaho markuu daahirkooda is shabahay baatinkooda waa isu imaana marka ama midabkooda isshabahayo ama habka ekaanshada ama dharka habka loo labisto habka socodka waxbaa waxbaa isu soo jiidaya alarwaaxu junuudun mujanada marka kaas ibnuljawsi wuxuu yihi xadiidkan waxaa laga qaadana qofka haddii uu ruuxdiisa ka dareemo dadka saalixiinta iyo dadka ahlucilmiga jacaylkooda hadduu iska dareemo calaamad fiican waayo ha bishaaraysto yidhi leanna ruuxdiisaa fiican qofkaasna mar haddii aad dadka ahlucilmiga iyo eh, dadka saalixiinta fiicani aada jeceshahay adiga haddii niyadaada ama qalbigaaga aad ka dareenta nacayb un dadka fiican aa ah u qabtana towbada iska gaar waad qaldan tahay waa calaamad marka xadiidku calaamad waayo adiga aada marka isku fahmi karti maanta dhan uun qof marka aan arki karin qof fiican ama hadduu maqlaba marka yacni cay iyo lacnad un ay kusoo degayso ama iyaga dadka culimmada caydooda uun afkiisu ka qoyan yahay mar walbo isaga laftiisu marka waxaa weeyaan meel kaloo u socdaa ayib qaala xadaanaa saciid bnu abi maryam qala xadaanaa yaxya bnu ayuub عn yaحya bni سacيidi عan cmرة bnti cabdالرaحman عan caaئiشhaةa radي الlه عnha عn النabiy sl اه slm mثlh qala xadaثna cabdالعaزيز بن cabdالlahi qala xadaثnii سlayman بن بlal عn shayli عn أbيhi abu صالح عn abi هurayرaةa qala qala rasuul الlahi صلl ل sلم alarwaaxu junuud mujandة fma tacaarafa minha اtalaf wma tanaakara minha اkhtalaf isagoo xadiid abi hurayrana waa kana kii hore caaisha ahaa qaala baabu qowli الrajuli cinda الtacajubi subxaana allah wuxuu u baab yahay ninka qowlka uu dhahayo marka uu yaabo subxaana allah qofku markuu yaabo inuu subxaana allah yiraahdo qaala xadaثna yaxya bnu صaalixin اlmisriy wahuwa alwuxaadiyu saduuq can isxaaqa bni yaxya alkalbiy wahuwa alxumsiy xaafidku wuxuu yihi saduuqun bukhaari baa tacliiq uga soo saaray imaamu dahabina wuxuu yidhi laa yucrafu maxamed ibnu yaxya duhlina waxa uu yidhi majhaalow ku tuuray majhuululxaal majhuul inuu yahay xaqiiqduna waxay tahay yaxya bnu saalix bisaa ka wariyo wax towhiiqiyeyna waa ibnu xibaan unbaa ka jiro marka fii cidaadi lmajhuuliin waa ku jiri karaa qala xadaثna الزhriyu qala akbarana abu slmta bn cabdالرaحman ana aba hurayrata qaal samictu الnabiya slى اllahu عalayh wali waslm yaquul nabigoo dhahayaan maqlay baynamaa raacin fii hanamihi xilli qowsaar arigiisa uu ku dhex jiro cadaa calayhi الdi'bu yey ayaa yani ku booday oo markaa yacni ku tallaabsaday o ku xadgudbay oo qabsa qabsaday oo qaatay fa akhada minhu shaatan wuxuu ka qaatay neef ari fadalabahu raacii qowsaarkii baa ka daba tegay waa raadiyey faltafata ilayhi di'bu yeygii ayaa soo milicsaday oo soo fiiriyey marka fa qaala markaasuu yidhi man lahaa yowma sabuc maalinta xoolahan la ihmaalin doonoo laga tegi doono oo dugaagga looga tegi doono yey yaa yaa iskale maalintaas laysa lahaa raacin hayrii raaci ama qowsaar ayna lahayn aan aniga ahayn maalinta dadku inta mashaakil iyo dhibku intuu ka bato xoolihii iyo maalka jacaylkiisaba ay ka mashquulaan oo xoolihii loo sii daynayo dugaagga iyo duurka lagu sii daynayo wax ilaaliyana aynan qabin aniga aan ahayn maalintaas yaa iga xigo yaa iga leh fa qaala annaasu dadkii waxay yidhaahdeen subxaana allah bacdi riwaayat waxay leeyiin subxaana allah diibun yatakalam yay miya hadlay hadlaya faqaala rasuulu llahi sal ll ly slam nebigu wuxuu yihi fainii uuminu bidalika anigu arrintaa waa rumaynayaa ana aniga iyo wa abu bakrin wa cumaru aniga iyo abubakar iyo cumar arrintaas waa rumaynaynaa xadiidka marka subxaan allahidaas nabiga laga hor yidhi oo cinda tacajub bayna dhaheen xadiidkan waana saxiixu bukhaari baa wariyey fii saxiixihi dariiqan marka isxaaq inkasta uu ku jiro haddana laakiin xadiidku waa ansaxay bilaa shaki ayib waxaa laga qaadanaa cumar iyo abubakar iyo cumar fadligooda iyo cilmigooda iyo iimaankooda leanna nebigu wuxuu yidhi idinku waa yaabteen hadda aniga waa rumaynaa buu yidhi aniga nebi maxameda ah iyo abubakar iyo cumar weliba riwaayadu waxay leedahay abubakar iyo cumar markaas meesha ma joogin ayaga wamaa kaana hama meesha nebigu saa ku dhahaya ma joogaan marka raafidada allaha lacnado oo abubakar iyo cumar iyagu dhahayaan mu'miniin ma ahayn oo gaalaysiinayo ayb khadalahum allahu waana ilaahayna waaba khudlaaniyey kuwaas ayb qala xadaanaa aadamu wahuwa bnu abi iyaas qala xadaanaa shucbaة can اlacmash qaala samictu sacda bna cubaydata yuxadidu can abi cabdiraxmaan asulamiy can caliyin radia allahu canhu abu cabdiraxmaan asulami cabdullahi bnu xabiib ayaa qaala kana nabiyu sal ly slama fi janaazatin nabiga janaazu ku sugnaa faakada shay-an waxbuu soo qabsaday ul ama qori lan fajacala wuxuu gudagalay yankutu bihi fi lardi dhulka inuu ku mudmudayo qofku markuu fakaraayo ulbuu soo qaataa markaas dhulka ku mudmudaa faqaala wuxuu yidhi maa minkum min axadin qof idinka idinka mida ma jiro ilaa qad kutiba waa la qoray maqcaduhu min annaar naarta meeshuu ka fariisan lahaa iyo maqcaduhu min aljanna qaaluu yaa rasuula allah falaa natakilu calaa kitaabina miyaanan tala saaranaynin oonan isku haleynaynin calaa kitaabina calaa maktuubina wixii annaga naloo qoray wanadacu lcamala camalkana miyaanaan iska dhaafaynin maxaan ka camal falayna haddiiba la qoray qaala wuxuu yidhi icmaluu shaqeeya fa kullun muyasarun limaa khuliqa lahu mid walbaa wixii loo abuuray ee alla u qadaray ayaa loo fududeeyey qofkii naar loo qadarayna camal ahlu naaraa loo fududeeyey dadkan aada la yaabaysa mararka qaar oo dhibka iyo sharta ku jirto iyo ood isleedahay war ninkan intan juhdiya waxaan muxuu ugu bixinayaa waxaa laga yaabaa de in ilaahay naar u qoray camalkeeda waa inuu marka shaqeeya walahum acmaalu min duuni dalika hum lahaa caamiluun naarta acmaalaa ka sokaysoy samaysanayaan jannadana sidoo kale ilaahay jannadan weydiisanayna naarna waa ka magangelaynaa qaala amaa man kaana min ahli sacaadati qofkii ah fasayuyasaru licamali sacaadati waxaa loo fududayn doonaa dadka sacaadada camalkeeda liibaanta camalkeeda wa man kana min ahli shaqaawati fasayuyasaru licamali shaqaawa uma qara'a faama man acdaa wataqaa wasadaqa bilxusnaa xadiidkan hadda iima cadaanin mowdicu shaahidi tarjamadii xadiidka meesha iska mudaabaqeynayo wax subxaana allahi hadda kuma jirto duruqdiisana meel badan meelo badan badanuu kusoo saaray ibnu xajar bukhaari bukhaari kitaabu tafsir waa kusoo saaray kitaabu lambiyaa buu kusoo saaray kitaabu lqadara lagu soo saaray haddana maca dalika ya haddana maca dalika mee duruqdiisa kitaabu lqadar baa ugu badan inuu wax badan isku dayay haddana wax subxaan allahi iyo haddana wax subxaana allaahi iyo eh, maunan sheegin markay ugu soo dhawaatay waxay ahayd kitaabu ladab laba baabuu isku xijiyey baab wuxuu ka dhigay ul qofku inuu dhulka ku mudmudo isagoo wax sheegaayo baab sooaasoo kale u tarjamay xadiidka cali oo keenay wuxuu ku xijiyey baabu qowli rajuli cinda tacajub subxaana allah xadiidkii safiya iyo keenay markaasuu ibnu xajar yidhi ee ibnu bataal sharaxiisa waxaa ku dhacday xadiidkan cali ayuu wuxuu ku garab dhigay ama uu gadaashiisa ka uu dhigay xadii qisada safiya qisada safiya marka subxaan allahda miday u baabaysan tahay waa markuu nebiga sagootiyey labadii nin ay arkeen oo yidhaahdeen socod boobeen oo nebigu uu yidhi calaa rislikuma oo ay yidhaahdeen subxaana allah adiga maan xumaan kugu tuhmaynaa xadiidkaas markuu dhameeyey kan cali buu ku xijiyey xoogaa isaga laftiisa marka nowcan maa waa qariibsaday ibnu xajar leanna xadiidkan hadday ku jirto duruqdiisa wax subxaan allaahi wuu sheegi lahayn marka aanu iima caddaanin kolley taban ayb hadda meeshanna wuxuu ka geliyey xadiidkii cali waa kana wuxuu ku jiraa tacajubkii lacalla marka duruqdiisa wax un kamida in subxaan allahi meel un uga jirto qoladan marka kitaabka io sharaxdayna ma u banbixin arrimahaas kitaabna marka la sharxaayo meelaha adeyga badan ama qalqi ama qalaqa uu ku jiro yaa muhiima in laga xaliyo meel qofkuba iska fahmi karo haddii maanta dhan la wax laga qoro waxaa ka muhiimsan meelaha adag in la la tilmaamo baabu masxi اlardi biاlyadi dhulka oo lagu masaxo gacanta qala xadaثna mxamed bn cabdillaahi qala xadaثna cabdاlcaزiiz bn mxamed huwa darawardiyu can asiid bni abi asiid usayd qofka uu qoraayo galad waayo waa asiid asiid bni abi asiid ayb oo bifatxi اlhamzati ayb waa abu saciid almadiniy saduuqun can ummihi hooyadii markaa wax tarjamo ah looma sheegin taqriibka walaa tahdiibu tahdiibka iyo ma ku jirta ayb xataa baabka mubhamaadka markaad tagto kitaabu nisaa baabka mubhamaadka markaad tagto oo calaa tartiibi man rawaa canhu canhunna asiid ibni abi asiid markaa fiiriso wuxuu qorayaa can imra'atin imra-adiyuu sheeg sheegaa marka ramzina wuxuu uga dhigay daal marka xadiid abu daawuud ku dhacay buu ka hadlaa marka asiid ibni abi asiid can imra'atin laakiin can ummihi halkan uu ku dhacay hooyadii ciday tahay lama yaqaan ayb wax tarjamaa ma ugu aqaano ayb qaalat marka xadiidku meeshaasu ka jirana marka qaalat qultu liabi qataada baa waxaan ku yidhi maa laka laa tuxadisu can rasuuli اllaahi kama yuxadisu canhu nnaas maxaad nebiga uga xadiid uga warin weysay say dadka uga wariyaan oo kale faqaala abu qataada wuxuu yihi samictu rasuula اllahi sal l slam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay man kadaba calaya qofkii aniga igu been abuurto oo korkayga been ku yidhaahdo dada xadiidkan marka man kadaba akrinaya arkeen man kadaba sax may noqone ma alfarqu bayna man kadaba iyo man kadaba ay mudaacafka muxuu keenaa macnihiisa kadaba maxaa kadaba horta waa laazim sideeda sooma kadaba kadabana marka tadciifkii ficilkii mutacadi buu ku noqonaa hay maxay macnuhu marka uu noqonaa kadaba beenuu sheegay waa kadabana waa beeniyey waay waa beeniyey waay warkiisuu beeniyey mafcuulayo tallaabay marka waa beeniyey hadda halkan lama rabo man kadaba calaya qofkii been igu sheega waa ani korkeyga ayb qofkii ani beeniye lama dhihin saas maaha hadda macnuhu falyashul lijanbihi falyusahil lijanbihi dhinaciisa ha u fududeeyo madjacan jiif meelow jiifto min annaari naarta ha uga fududeeyo yacnii dhinaciisa ha u diyaariya meelow naarta ka seexdo wa jacala rasuulu llahi sal ly slam yaquulu dalika nebigu wuxuu gudagalay inuu sidaa dhahayo wayamsaxu larda biyadihi gacantiisana dhulkuu ku masaxaya markaas maxalu shaahidka waa marka yacni meel ha diyaarsado waay dhinaciisa meel naarta ha uga diyaarsado kaanahu marka qofku markuu meel diyaarsanayo gacmuhu ku reex ayuu ku carada ku salsalaaxaa beentan marka maxaa soo gelaya dabcan laa shaka hadda mutacamidan annaga nooma taallo man kadaba calaya mutacamidan laa shaka ninkii nebiga kas ugu been abuurto waciidkiisu inuu aada u daran yahay xataa bacdi lcilmi waxay isku khilaafeen culummada gaalnimadiisa gaal ma noqona mase ma noqonayo waa maxalu khilaaf oo qaar waxay yidhahdeen hadduu istixlaalow noqonaa si kale ma noqonayo jumhuurkuna saasay u badan yihiin abulfadli alhamdaani iyo dahabi laftiisa siduu soo dhaweynayana ninkaas yacni gaalnimadiisu wax fog maaha leanna maxaa yeelay tashriica ka dhalanaya nebigoo lagu been abuurta la mid maaha cid kaloo lagu been abuurtay ma la mid ah markaa ninkii yidhi nebiga ninkii kas isagoo og ugu been abuurtaa waa gaaloobaya ma fogo warkiisa haddii adoon marka u qasdin aada been abuurata been ka sheegtana ee iyado lafteeda waa qatar leanna laba xaalad unbay mid tahay inaad inta ijtihaaday adiga dadaashay oodan u dan lahayn markaasna qofku waa iska badbaadaya ijtihaadkiisa ijtihaadkuna hadda nin aqoon u lah xadiidka iyo duruqdiisa iyo laakiin ninkii aan waxba ka aqoonin ka waran xadiidka oo wixii uu qof ka maqlayba rasuulkaa yidhi uun iska dhahayn dadka qaar baa wixii ula muuqda sax ama wixii wadaad ku wacdina uu maqlaba rasuulkaa yidhi iska dhahayn kuwaasoo kale waa khatar waxaa jiri jiray dad karaamiyadoo kale waxay samey jireen waxay yidhaahdeen dadku cilmi unbay u jeesteen cibaadadii waa ka tageen si cibaadada loogu soo jeediyey marka waa in axaadiid lagu been abuurtaa nebiga oo dadka cibaadada lagu jeclaysiinayo war sidaan maxaad u yeelaysaan markii la yidhin waxay dhaheen nanu naxnu kadabnaa lahu laa calayhi isagaan u been abuuranay kuma been abuuraninay dheheen shareecada rasuulku waa ka weyn tahay nin gadaal ka yimid inuu been usoo luflufo waa ka weyn tahay wax dadka cibaado lagu jeclaysiiyana waa buuxaan qur-aanka iyo xadiidka saxiixa ayay ka buuxaan hadda lafteeda waa arkay dad masaajidda iska istaagayo oo wax un daldalayo maanta inuu rasuulka saasuu yidhi qaala rasuulullah haddaad tiraahdid war waxaan ma hubtaa inuu nebiga yidhin adugu kula dagaalan wuxuu ku leeyahy dadka maanta dhan cilmiyay kor fadhiyaan kitaabbaa layska kor fadhiyaa aaw dacwadii uu kuleeyahay dacwadii aaw dacwadii haddaad samaynaysa cid diideysa male laakiin been maa sheegay nebiga maa ka been abuuranay ama cala alaqali waxaadan ogeyn maa nebiga ka sheegeen inkaar baaba ku haysan markaas maysan ahayn marka inaad kitaabkii axaadiidta nebiga inaad barato haddaad jeceshahay inaad hadasho axaadiidta nebiga walba baro oo ama intaad taqaan keliya sheeg ayb waxaa muuqata marka xataa saxaabada abu qataada xadiidkan cabsi ou ka cabsanayo ayuu iskaga yareeyey axaadiidta nebiga cabsi ou xadiidkan ka qabo armaad yacni warkii nebiga sidau u yidhi si ka duwan amaad dhahdaa ood soo gashaa waciidkan saxaabadii saasay u fahmeen waa dadkii nebiga la joogay warkiisii dhagaystay fahmay ayaa waxay ka baqeen armaa kelimaadka nebigu isticmaalay kuwa ka duwan intaad isticmaashaan macnuhu isbedeli karaa oo hadhow meeshaas wax kaaga soo laabtaan dadkaan haddana iyagoo aan baabba uusan u gelin xadiidka iyo haddana iska indha adeyg iskaga wadaya baabu lkhadfi fargankii xukunkiisa caddayntiisiibuu u baab yahay farganka ayb qaala xadaanaa aadamu qaala xadaanaa shucbat can qataada qaala samictu cuqbata bna suhbaan alasdiy yuxadiثu can cabdillaahi bni muafal can cabdillahi bni mugafalin اlmusaniy qaala nahaa rasuulu lahi sal l slam can اlkhadfi nebigu fargankuu reebay wa qaala inahu laa yaqtulu sayd kadf marka <coughs> masderkaaba ayaa loo jeedaa can ilkhadfi macnaha fargantanka fargantanka ayuu nebigu reebay wa qaala wuxuu yihi inahu laa yaqtulu sayda ugaar ma dilo walaa yunkii alcaduwa cadowgiina ma bajiyo yunkii ficilka hadda laga bixiyey muxuu yahay ankaa waankaa ayb ismigeeda faacil muxuu noqonaa marka munkii soo maha qaara waxay ku qabsadeen marka ibnu cabdilhaadi ee waxay yidhaahdeen kitaabka magaca u bixiyey assaarimu lmunki fi raddi cala subki munki nikaayadu maba ankaa lagama bixiyay dheheen ficil hulaathi ay ka baxaysaa ee munkina ma ku imaan karo ismigeeda faacil waa dad rag dambe oo kowthari iyo raggiisa waynaa yani ibnu cabdilhaadina luqada wuxuu ku ahay baxar nam soddon iyo wuxuu ku dhintay aan filaa dhowr sano isaga aad uma cimrinin waqtiga ibnu kathiiray isku waqti ahaayeen abulxajaaj ilmizi baa wuxuu dhihi jiray weligay lama fariisanin ilaa wastafadtu minhu ninkaa waa ka faa'iidaystay u dhihi jireen ad waxa ay anfinayaan oo ay leeyihin luqatan ma banaanana xadiiday xataa ku timid kan aan ahayn xataa xadiidka wisaalka nebigu markuu ka reebay wisaalka waasala bihim yawman uma yawman markaas waxaa ku jirtay bacdi riwaayaat kalmunakili bacdi riwaayaatna kalmunki kalmunki kanna hadda waa kan inkii hadhow iyaga marka waxay kuleeyihin xadiidka luqa lagama qaato sababtoo a ah dad acaajimaa wari jiray mar bacd almaraat marka eh, cujmadoodaa soo gelaysa qur-aanka iyo keliya luqada waxaa laga deliishanaa abyaadda gabayadii carabta waxaas isagana iska bilaash haddaan wax markaas loo haynin alad qalad aan loo haynin bilaash walidaalika nuxaadda dadka aada xadiidka iyo wax u daliishado ama wax ka soo qaado ibnu malig iyo raggaas yaa ka mida kan shawaahidu tawdiixa alifay oo meelaha mushkilaadka naxwiga bukhaariga ee xataa luqada marku magacaabaayo xataa marmarka qaar axaadiidu ku magacaaba kuwan kale luqatu akaluuni lbaraakiif meeshay dhahayaan muxuu dhahaa isaga luqatu yatacaaqabuuna uu leeyahay yatacaaqabuunana xadiiday ku timid yatacaaqabuuna fiikum malaa-ikatun dadkan luqawiyiintana intooda badan muctazilo iyo meelo kaleay baabka la gelayaan hadhow marka iyaga ictiqaadkoodii bay luqada u luuqluuqayaan marka culimada luqada ahlu sunnada iyo maxaa iyaga kala haysta marka zamaqshariga kashaafkiisa maanta dhan mabdaa asaga ka guuxayo luqada u leexleexinay ragga marka iyagana ragga ah waa waa naqdinayaan ilaa mararka qaar ay isku naqdiyaan xataa abya eh, kutubta naxwada lanta iyo markuu ka hadlayo qadrigana ibnu ibnu hishaam ilansaarina waa ka naqdinayo oo lanta taabiid ma keenta uu leeyahay khilaafan lizamakhshariy ibnu maaliga laftiisa kaafiyada waa ku naqdina waman ra-a anafya bilan muabadaa faqawlahu rdud wasiwaahu cdudha ayb marka wax walbao nin iska luqawi laga fiirfiirsha maahan ma keenaysa yani tanqiix ayuu u baahan yahay walaa yunki lcaduwa cadowna ma bajiyo wainahu yafqa'u lcayna caynadda wax lala yaaba maaha ibnu cabdilhaadi kowhari shaafici luqa ma aqoonin buu taagan yahay ibn cabdilhaadi xaggee jooga marka imaamu shaafici dadkaas marka ninkaas dad uu shuyuukh u yahay oo dadka ku xira wainahu yafqau lcayna iliga ayuu ridaa wainahu yafqau lcayna isha ayuu ridaa wayaksiru sina iliga ayuu jebiyaa mafaasid unbuu leeyay masaalix male hada akhirh wallah aclam wslى اllah wslm lى nabiyina